الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ثم خرج على رأس ثلاث عشر شهرا من مهاجره فصل كاسا كجو نسومه يا آه هاي fasalka yarka ah fasalkan maana dhammayn isay maada kale saarta uma kharaja sal alla alay wslam baa baxay calaa ra'si alaaa cashara shahran bishii saddex-iyo tobnaad ee laga bilaabay min muhaajirihi laga soo bilaabo waaguu nabigu soo jirooday yatlubu asagoo raadinaya kurza bna jaabir alfihriy ninkaasuu nabigu markaasi daba taagnaa wa xamala liwaa'ahu calankiisana waxaa xambaaray cali bna abi aalibin raayadii nabigu markaasi uu ku duulayna cali baa xambaarsana wa kaana liwaagaasi abyada mid cad buu ahaa wastahlafa cala almadiina madiina wuxuu kaga tegay nabigu zayd bna xaaria uu kaga tegay wa kaana kurs wuxuu ahaa qad aqaara kii weeraray calaa sarxi lmadiina madiina xoolihii ka foofay ayuu weeraray xoolihii ka foofay madiino ayuu weeraray fastaaqow waa kaxaystay kurs ibnu jaabir baa kaxaysanay wa kaana wuxuu ahaa sarxiguna yurcaa mid lagu raaco bilxima meesha la yidhahda biljamaa'i baa riwaayad kale ku waa jabal binaaxiyat alcaqiiq waa qow ku yaalay xagga caqiiq waadi lcaqiiq dhankiisa jiray oo hadda meesha juruf la yidhaahdo u dhow madiinana wuxuu aaday lix kilomitr meelahaas u jiraa <clears throat> fa talabahu rasuulullah rasuulka ilaahay baa raadsaday oo dalbay oo geeli inuu ka soo dhacashiyo xoolihii damcay xataa balaqa ila nabigu gaadhay waadiyan tog yuqaalu lahu la yidhaahdo safawaan oo min naaxiyati bader safawaan waadi la yidhaahdo ayuu nabigu oo ku yaala dhanka bader wa nabigu waa ka tegay kursu ka tegay walam yalxaqu muusan haynin ninka waa baxsaday nin geelqaadu ahay waa la gaari waaye waagii dambe waa islaamay ninka kurs ibnu jaabir alfihri wuxuuna ahaa nimanka xuraniyiinta ee geeli nabi la baxsaday ee gaaloobay raggii soo qabtay buu loo diray waagii dambe dabagalay agaa mooryaanoo dadka mxuu ahaay jidgooyaha yaqaana geelal <laughs> dhici jiray ninkaa ka daba tag baa rag loo diray baa weliba asagaa soo qabtay kurs bnu jaabir alfihri <clears throat> farajaca ila almadiina madiinu ku soo laabtay nabigu sal l slam maadaama uu gaari waayay ninkii loo diray qisadaasi marka waxay ku timaadaa kutubu siyar walmaqaazi caan bay ku tahay laakiin sanad sugan oy leedahay <clears throat> ma arag laakiin waa mashhuur haniyun can sanad bay leeyihiin wadaadaha badankood waxay isku khilaafeen ma aha qolyaha ahlus walmaqaasi uma kharaja rasuulu llahi baa baxay sal lay slam fii jumaada alaakhira <clears throat> jumaad alaakhir buu baxay calaa ra'si sittata cashara shahran saddex bilood kadib buu baxay duulaankana ee waa duulaanka ugu caansaynabi uu ka qayb qaatay intaana badar dhicin aswatulcushayra aan loo yaqaanaa alcushayra iyo cushayraa caan bay ku tahay saxiixulbukhaari bay ku timaaddaa iyadoo mucallaqa ah oo baabu qaswat alcushayra ayuu ku yidhahdaa bukhaarigii saxiixiisa laakiin tafaasiil ma sheegin inuu nabigu duulay ghaswat lcushayra iyuu ku sheegaa laakiin wax tafaasiilah oy markaasi uu sheegay ma jiro iyadoo mukhtasaro uu sheega imaamka uma haraja rasuul llahi baa baxay fii jumaada alaakhira calaa ra'si sittata cashara shahra wa xamala liwaa'ahu calankiisana waxaa xambaaro waday raayada lagu dagaalamayo inta badanna sawdaa bay noqon jirtay calamkuna abyad buu noqon jiray xamsatu bn cabdilmualib baa calanwada ahaa wa kaana liwaab wuxuu abyada mid cad buu ahaa wastaklafa wuxuu kaga tegay nabigu cala almadiina abaa salama ibn cabdilsad almakhsuumi buu kaga tegay oo xagga naaska ay wada nuugeen nabiga wa kharaja subanu wuxuu ku baxay fii hamsiina wa mia boqoliyo konton ciidan ah wayuqaalu waxaa kaloo la sheegaa fii mi'atayni min almuhaajiriin laba boqoloo muhaajiriin ah walam yukri nabigu ma qasbin axadan aadami cala alkhuruuji bixitaanka in la duulo ninna kumuusan qasbin ninka asagu markaa doonaya inuu duulo umbaa nabiga raaci jiray wa kharajuu waa baxeen saxaabada boqol iyo soddonka ah ama labada boqolah calaa alaaiina bacira soddon neefoo geel ay gaadiid u wateen soddon neefoo geelah ayaa wax gaadiida la wataa yactaqibuunaha ay hubka laytamhaya waa ku morgaysanaya waa isdabambarhayaan kolba ninbaa cabbaar rakub maxay u baxeen ujeedadu maxay ahayd yactariduuna waxay jidgooyo u samaynayeen ciiran kolonyo oo liqurayshin quraysh u sugnaaday daahibatin ila shaam una socota muxuu ahaay shaam u socota markay sii socdaanna nabigu waa isku dayi jiray inuu markaa jidgoyo u sameeyo uu qabsado marka dambe ay soo noqdaan ay soo xambaaraan ah, hantida iyo raashiinkana jidkaa loo geli jiray marka wixii duullaan ahaay qabla badrin dhacoo dhanba waxa uu ahaa saraaya lagu talagalay in qoreysh ay wadanka ka caagto amni ku shaqaysan weydo oo marka waqooyiga madiino oo shaam xaggeeda jidka shaam ah iyo koonfurta madiino mxuu ahaa dhanka yaman jidkooda labadaba waa loo fadhiisan jira hadday u safrahayaan xagga aasiya yamanna oo dhanka midig ay ka marhayaan madiinana jidgooyi hadday waqooyiga u safraan oo markaasi ay galbeedka soo aadaan oo madiina waqooyigeeda oo shaam u socdaan waa loo jidgoon jiray xagga shaam bayna u badnaayeen yamamar mar bay aadi jireen intaasu marka duulaan waa iyo in laga helo ayagu markaasi ay naftu qabato ilaa nimankii col ilaahay bay noqdeen oo nabiga ay dagaalameen <clears throat> wa kaana qad jaahu lhabaru khabar baa nabigu u yimid birusuuliha inay soo dhaqaaqday awrtu min makkata infisaalku waa in ay soo dhaqaaqday kolonyadii min makata maka ay ka soo dhaqaaqeen fiiha ciirka iyo kolonyada waxaa ku jir wadaan amwaalun liquraysh awr xoolo qureysheed wada wey fa balaqa nabigu wuxuu gaahay dal cushayra meesha loo yaqaan buu tegay nabigu wa qiila waxaa la yidhaha alcushayraa'u bilmaddi in cushayraa'u la yidhaahdo in la tashiirinta waa la akhriya waqiila waxaa la yidhaha alcusayratu bisiin almuhmala wahaya cusayraduna waa binaaxiyati yambuc yambuc dhankeeday ku taallaa dhankan yambuc bay jirtaa wey wa bayna yambuc walmadiina tiscatu burdin madiine iyo yambucna sagaal beriid baa udhexeeya sagaalbaberidkiina waa saddex farsa adu waa xisaab aan yarayn boqol iyo dhowr wax ku dhoweeye fawajada alcira nabigu wuxuu helay ciid mxuu kolonyadii oo qad faatadhu dhaaftay oo meesha martay biayaa sirdoonku ma xoog badno awrtuna de waa awr baxsanaysa qurayshna waa niman dareen qabo oo dhagar qabo way ordahayaan warku muku soo gaara isagoo daalay nin soos lugayaa ku dhihi awrtii halkaasay maraysay marka meeshaad leeda ku aadan tahay baad markaasi u dhaqaaqaysa alagayaba maalmo ka ku dhaaftay baa dhici karta inaysan ku soo gaadhin telefoon ma jiro isgaadhsiin ma jiro kormeer iyo daa'iraad tajasus lama haysto marka waxaa weeyaan waa inuunaad ama raad qaado ama aad ka samirta wey fawajada alciira qad faatadu biayaam midalka hadday muslimiintu dhaafaan aagaas u dhow ayaga ama muxuu ahaay ay quraysh gaadayaan carabti kale colkayd bay dhex galayaan marka in la baabiyaa dhici karta wa haadihi alciir kolonyadan cushayra waa ta keeni doonta dagaalkii bader marka horey sii socotay buu nabigu damcay inuu gacanta ku dhigo wata baxsatay shaam markay tagtay soo raashin qaadatay soo rogmatay dambana waatay ka dhici doonta qaswad bader geeli dambe nabigu haddana isku daya inuu qabsado ee bader ay ka dhacday weeye duulaankan wahadihi hiya alciiru alatii tana waa kolonyadii uu kharaja u baxay fii talabiha raadinteyda nabigu u baxay xiina rajacat min ashaam hadda daahibay ahayd laakiin cinda iyaabiha wa cawdataha min ashaam buu nabigu haddana jidka u galay wahiy alatii waa midda wacadahu allah alla u yaboohay iyaahaiyada uu yaboohay watawaduuna mxuu ahaayey inay idin ahaato mxuu ahaayey hayr daatu shawka waxay rabeen muslimiintu ayadu inay dagaal aysan gelin aayar kumanyadan qab raashinka iyo lacagaha la wareegaan laakiin xabad aysan ka dhicin <clears throat> aw amasamuqaatila ama muxuu ahaay eh, in ay taas helaan ama dagaal iyo wadaati shawka wawafaa lahu biwacdihi ilaahay wuxuu u oofiyey nabi maxamed wacdigiisii ciidanka awooda lahaa ama dagaalamay inay la kulantaan iyo in aad muxuu ahaay ayada la kulantaan haniinta labadaa mid u weya taasi ti rabbi ka hadlay suurat alanfaal bidaayada lagaga hadlay wey wa fii duulaanka mar hadii ciidankii kolonyadii la waayey nabigu dhanka lagu dhigay waadac wuxuu la heshiiyey nabigu bani mudlij buu heshiis la feermaystay muxuu ahay difaac mushtarag ah in la wada difaacdo madiine iyo dalka la wada difaaco wixii muslimiinta dhib ku haya ay soo sheegaan ayaguona la badbaadiyo nabiga carabbu raba inuu qaybiyo iyo xulafaa'ahum iyaga gaashaan buursigoodo min bani damra reer bani damr iyo reer bani mudlij intaas nabigu waa la heshiiyey qaala cabdulmumin ibnu khalf alxaafi adimyaai waa aclamu naasi bisir wlmahaazi baa lagu tariya qarniga toddobaad culmmadii ahaa weeye waa sheekhii dahabi iyo mxuu aha ibnu taymiya iyo raggii ay ictimaadi jireen buu ku jira laakiin siyarku caan ku yahay sheekha wuxuu leeya asagoo fii hadi alghaswati duulaankani kana rasuulula rasuulkale wuxuu u kunya bixiyey caliyan abaa turaab duulaankan asaga ah buu nabigu cali u bixiyey abaa turaab haswat alcusayra ama ushayra aw ushayra saxna ma aho waa laga saxan yahay walaysa kamaa qaala buu imaamku ibnuqayim wuxuu kuuri siduu sheegay ma ahee ee hawshu waxaa weeye si kale faina nabi sal sl nabigu maxaa jira inamaa kannaahu nabigu wuxuu kunye u baxshay cali abaa turaab bacda nikaaxi faatima abaa turaab cali waxaa loo bixiyey intuu faatima guursaday kadib hadana faatima ma guursanna cali bada badri mu faatima muxuu ahaayey guursan doonaa idan taasaa iskaga khaldantay imaamku wa kaana nikaaxuha guursiga iyo guurka faaduma cali u guursaday bacda badrin buu aha fa innahu lamma dakhala calayha markuu faaduma u soo galay ee marka loo guuriye loo dhisay ayuu nabigu yihi maxaad gabadha meher u siin weyday wuxuun meherkeeda ugu hormarin weyday saasaa wanaagsane markaasuu yihi mxuu ahaaye nabi allow waxba ma hayo aan usii hormarsho awey buu mxuu geeli aad ka heshay bader iyo dirabiroolihii haniimada bedarkesh xageed geysi dirca alxutamiya aw ee bedarkesh hanaamti bedar xoolihii xageed muxuu siisii sii hormari waxba wada bixineen marka bacda badri buu guursaday faatimo kadibna maalin ay isku dhaceen intu wax ka xanaa qamseedka iska sexe duhur amin duhura yuu nabigu faatimo soo salaamay markaasuu yidhi awe cay inadeerka awe markaasi tana aabba wuu iga cadhooday wuu iga tegey intaan hadal isla dhaafnay buu duday waa tegey xageebuu aaday war hayo war nabigaa soo raadiyey isagoo masaajidka jiifa oo qaylushaday oo guyintuu dhulka dhigtay mxuu ahaay ku seexday oo guyintuu ka galgashay dhinaciisu dhulka qabtay oo iyo habaas iyo siiga ay martay buu nabigu toosiyey qum ya abaa turaab qum ya abaa turaab caroolow toos buuhi caroolow toos ka toos meesha idan intuu ka tirtiray nabigu boorhkii magacu maalinkaas u baxay waagi dambe reer bani ku caayi jiray oo abaturaab bay kudhihi jireen abulxasan dhihi maayaan abulxasan cali eh, bn aalib iyo naga tag mxuu ahaa in iyo ayaguna ma ogaba magacu loogu yeedh kaa ugu jecelya nabigu ku u baxay biyeyba u jecelya abulxasan isagaa la baxay nabiga abaturaab u bixiya soomaa maaha asagu kaasuu u jeclaba in loogu yeedho marka wax iyagu cayn mudan wuxuu ahayd ammaan bay u ahayd waqaala wuxuu ku yidhi mxuu ahaay ayna ibnu camika inadeerka awe cammiki cafwan qaala waxay tihi kharaja waa tegey muqaaliban asagoo duday oo i cadhaysan ila almasjidi buu nabigu yimid fawajada wuxuu helay mudajican asagoo dhex jiifa fawajada rasuul caliyan wey mudajican fiihi fi lmasjid asagoo masaajka dhex jiifa waqad lasiqa uu dhegay bihi aturaaba ay ciidii carra ku dhegtay fa suban wuxuu guda galay yanfudu inuu ka eh, jafahayo eh, ciidii canhu can caliy wayaquulu ilayhi ijlis ya ijlis abaa turaab fadhiiso caroolow wahwa awalu yowmin way kuniya fiihi abaa turaab kuniya fiihi abaaturaab waa maalinka u horraysay loo bixiya abaaturaab marka ma ahayn cushayre bacda cushayra loo bixiya magacaas weeye faslun uma bacaa cabdulaahi ibna jaxshin alasadiy nabigu haddana wuxuu diray cabdulaahi ibnu jaxsh alsadi oo zaynab walaalkeed ah buu nabigu diray sariyatu cabdilaah marka sariya culus bay ahayd bader bayna ka horraysa wax yar ilaa nakhlata marka nakhladu hadda waa jidkii koonfureed wey waa jidkii ka baxahayey ee yeman aadahaya markaa duulaami horeo dhan waxay ahayn jidka ka baxa makee shaam aaday ee dhanka waqooyi ka marahayay muxuu ahaayey madiine ka marahayay jidka dhanka koonfureed madiine ka marahayay ee u kacayay baa loo dhigtay weliba nakhladu waa maka qarkeeda wey waa ciidankii nabigu uu diray ugu yaraa wamaca daalika ugu khatarsanaa wey ciidan tuuxua nabigu muhaajiriin ah ayuu wuxuu diray nakhla waa maka qarkeeda maalin socod u jirtaa maka xaramkanaad gasho nakhla markaad ka dhaqaaqdo maalin socod hal saacada kadib baa xaramkaad gelaysa xuduudulxaram marka ciidan khaas u ahaa imid badan bay niminku googooyeen wadana waa lagu hongoobay ba xag u dhigo nabiga loo dhigo ilaa nakhlatu u diray fii rajab bishi rajab dhexdeeda buu diray calaa ra'si sabcata cashara shahra min alhijra nabigu wuxuu diray keliya in xog ay soo ururshaan oo warbixin ay keenaan oo qoraysh waxay maagan tahay qaabkay u dhaqanto jeedkay marto bishaan bil xurmala weeye laakiin waxba ha dagaalamine waxaa la yidhi ordayadu xog ii keena halkaana taga qisadan ku saabsan qaswatu annahla waa axaadiis baa ku timin saxiixa axaadii badan baa iyad asalkeeda ku timaada maca tafaasiil waxaa ka mid a ah xadiiu jundub bn cabdilahi albajali waxaa ka mid a ah xadiiu cabdillahi bn cabaas waxaa ka mid a ah xadiiu sacd waqaas oo haswada ku jiray ragga la socday ahaa waxaa ka mid a xadiiu curwata oo asaguna mursala iyo maraasiil badan iyo mawquufaad baa ku yimaada waana eh, qiso saxiixa ah weeye waxaa wariye asalkeeda eh, alimaam abari fi mucjam abiir eh, abarani fi mucjam kabiir iyo abari fi tafsiirihi axmed bn xambal fi musnadi abu yacla fi musnad bayhaqi fi sunan wdalaa'il waxaa kaloo wariya ibn abi shayba inta waa warshan xaafid bn wuxuu kaga hadlay kitaab alcilmi bilowga eh, mujaladka koobaad wuxuuna sheegay xadiidku inuu saxiix yahay duruq badanna uu leeyahay waxaa kaloo sidaa maray suyuuta asaguna fi duri lmanfuur waxaa kaloo sidaa maray haythami fi majmac zawaaid xadiid sugan weeye qisadu marka biljumlai wtafsiil way sugan tahay calaa ra'si abcata cashara shahran bil kadib ghaswat lcushayra bish lixi tobnaad bay ahayd sana aaniya tanna waa isla sana aaniya bishii toddobiy tobnaad ayaa la diray oo meel hijra fi ina cashara rajulan labiyo toban nin oo meel muhaajiriin waa labiyo toban waa sariya yar wey kullu inayn labadii nin ba yactaqibaani <coughs> waxay eh, isku badlahayeen ama ku kallaytamayeen calaa bacirin neef geel hal neef baa la wata idan waa lix riti bay wataan markaas ama lix neef bay wataan fa wasaluu waxay ilaa badni nakhlata bay gaadheen badni nakhla waa dix waa tog meesha mara muxuu aayey dixdiisii bay tageen yarsuduuna ayagu u cimilgalahaya ciiran kolonya liqurayshin quraysh ay leedahay wa fii hadi sariya duulaankan asaga abuu ah samaa cabdulaahi ibna jaxshin amiir almuminiin cabdulahi ibnu jaxsh isagaa la baxay hawshan ayada nin kaftamana waa ahaa sumiihu amiir muminin waa kii dhihi jiray gala mxuu ahaay gala dhihi jira weeye mxuu ahaay dalka gala taasna waxaa la sheegay inu asaga ahayn cabdullahi ibn xudafata sahmi inuu ahaa ninkii sidaa yidhi haswo kale ay ahay culamada sidaasa sheegaan almuhim asagaa amiirmuminiin la baxay mise waa loo baxshay nabigaa u bixiyay sida loo badan yahay wa kaana rasuululahi kataba lahu kitaaba duulaanka meel u baxay looma sheeg muslimiintu maysan ogeyn ansaariya muhaajiriin waa laga qarshay maadaama markay muslimiintu baxaanba sirtu baxdo oo gaalada intay warka helaan ay gambiyaan oy mxuu u gooyaan muslimiinta nabigu wuxuu markaani wuxuu isticmaalay mxuu ahay khuta xarbiya siriya oo aan la aqoon jirinba nabigu waraaq buu qoray uu ku qoray waxa laga raba inay alwaxda alxarbiya ay fulis unugtaani maxaa laga doonaya xaggee loo diraya waraaq buu ku qoray ugu bakshaday waraaqdoo doon buu u dhiibay cabdulaahi nabigu wuxuu yidhi waraaqan qabso halkaa u dhaqaaq markaad laba maalmood meeshaa usii socoto waraaqdaa fur waxa ku qorna ku dhaqan baa leeyay hawl adagee moogta xaggee u baxay ma geel buu doonay ma baadi buu doonay ma xanji iyo foox buu soo dhaasay lama yaqaan waraq xidhan oo bakshaysan baa loo dhow waxaa bartaa u dhaqaaqa koonfurta madiina ah marka laba maalmood sii socoto bacda yowmayni baad xaqle inaad furto waraaqdaas markaad furto waxaa ku jira ku dhaqan ragga kula socdana dooransii ninkii asagoo raalli ah ku raaci karana wuu ku raaci ninka rabana wuu soo noqon karaa laba maalmood markuu sii socday iyuu galabka dambe iyo waagi dambe ka baryay waraaq aan fur waagii saddexaad yuu waraaq baa la furay fastarjacayna lilahi wayna ilahi raajicuun bur waxaa ku qoran saad u socoto waa inaad tagto badna nakhla dixdaa tag baalle waa maka dusheeda duleedkeeda weyn iisoo ogow quraysh waxay doonayso ilaan quraysh markaad u dhawaata waad ogaan fuftaankeedii geeleedii sirteedii quraysh dul fadhiiso xogtooda ii baa layidhi ragga kula socdaa nin walba dooransiiy walaa tukrihanna axadan cala alkhuruuji macak ha ninaha qasbi waraaqdii buu furay wuu istirjaacsaday kadib wuxuu ku dul ahriyay muslimiintii raggii labayo tobanka ah wuxuu ina farhaya inaan nakla tagno oon qoraysh warkeeda keenno waa marka waa sahan wey istidlaac waa unug loogu talagalay xog inay soo ururiso marka wuxuu yidhi ninkii doonana wuu noqonayaa ninkii kalena waa ila soconaya laba nin baana waa iska noqonayna oo nakle meel fog weeye waa maka qarkeeda ee gaadiid fiicanna ma haysano dagaal baana dhici kare annagu waan nastadin labaa soo laaban toban nin bay ku hadheen asagoo amiira iyo sagaal nin sagaalka nin <clears throat> marka hawshooda tafaasiishu waata soo socota gabagabadu intaasay ahayd wa kataba lahu kitaaban waraaq buu nabigu u qoray ninka cabdulahi bnu jaxsh ee saxaabigaas wa amara wuxuu faray anlaa yandura fiihi waraaqa inuusan fiirin oo uusan furin xataa yasiira ilaa uu socdo laba maalmood oo dhammaystiran uma yandura laba maalmood kadib fiiri baa layidhi walamma fataxa alkitaab waraaqdii markuu furay wajada fi wuxuu ka helay idaa nadarta fi kitaabi hada waraaqdayda markaad furto famdi soco xataa tanzil ila aad degto nakhlata bayna makkata wa taa'if xagee weeye waa maka iyo taa'if bartankooda waa quraysh geel fooftaankeedii la dul fadhiisanhaya waa hawl culus wey marka hawl min ka tegin baa ku hagaagi kara istirjaaca marka waad garanaysa hawshay culus tahay inaa lillahi wainaa raajicuun buu ihi markaasuu yihi muxuu ahaayey laabudda min taacati illaahi wa samcihi wa taacati rasuulihi waa dhaqaaqay laba nin oo noqday <clears throat> oo fatarsuda marka aad u cimal gasho biha ay binakhlata qurayshin quraysh wa taclama aad ogaato lana noo soo ogaato min akhbaarihim xogta qurayshin iyo warkeeda faqaala wuxuu markuu raqare samcan wa taaca nabi allah ku maqale kuna hoggaansan waxaa ku sugan mxuu ahaaye xadiidka jundu bn cabdilahi albajali ku yimid asagu farajaca rajulaani wamada albaaquun laba nin baa soo noqday inta kalena waa dhaqaaqeen saasaana saxa wa ahbara asxaabahu bidalika raggii la socday tobanka ahaa labayo tobankaaba u sheegay xogta nabi maxamed iyo amarkiisa wbinahu wuxuu u sheego kale raggiisii laa yastakrihu inuusan ku qasbaynin faman axaba shahaada ninkii shahaada iyo jihaad doonaya falyanhad ayna keeyaba ha soo dhaqaaqa buur waman kariha almowta geeri ninka koodana halka waa lagu dhammaanhade toban nin oo keligooda weye gaadiid aan wadanin cadow bartankii iyo calooshkiina galay falyarjic iska laabtabo nabigu intaasoo ii soo qoray wuxuu ihi wa ana anigu soo maaha amiirka fanaahido anu horaan u socon amiru sariya maadaama aan ahay aniga horaan u socono nakle ilaan taga waa soconaya saxaabay famadow kulluhum dhammaantood baa raacay dhammaantood ma raacin sida raajix riwayadan uu sheekhu inoo warinay waa riwaayatu curwata ibn zubayr almursala riwaayaadka mawsuulada ah waxay caddaynayaan in laba nin soo noqdeen falama kaana fii anaai ariiq wadada bartankeeda markuu marahay oo weli uusan nakhlo gaadhin adalla sacd bnu waqaas azuhri baa dhumiyey wa cutbat bnu ghaswaan mu'asisu lbasra mxuu ahaay walkuufa ninka asaasay wey baciiran lahuma cutb bnu ghaswaan iyo sacad rutiga ka dhexeeyey ku muurgaysanhayeen ku kalaytamhayeen baa fakaday maxaa la soo irad waaya annagu waan soconaya ritiga doonow annagu waan baciiran neef geelo lahuma kaana an yactaqibaani kuwa isku badala oo gaadidsada fataallafa waxay ku hadheen fii alabi ritg in la raadiyo ritg in la doondoono wa bacuda cabdulaahi bnu jaxshin baa fogaaday waa tagahad ila waqti baa socde xataa nazla binakhlata ilaa uu nakhlad uu degay iyagoo markay meesha tageen baa waxaa soo marta kolanyo qureysheed oo ka timid yaman oo raashin iyo zabiib iyo dar iyo timir wada yaa soo gashay oo socota way afar nin wadaanoo qurayshoo gaalo ah waana marka aakhiru yom min rajab awal yomin rajab weeye iyo aakhiru yomin jumaad alaakhira baa laysku hayaa ma rajab maalinka u horreeyeyba mise waa jimaadulawal aakhir maalinka u dambeeyey marka iyagabaa isku qabtay saxaabadii tobanka ah ila toban baa soo hadhay famarat bihi waxaa soo martay cabdulaahi ciirun kolonyo liqurayshin quraysh u ahaaday e, qurayshay leeyihin taxmilu xambaarsanaysitaa zabiiban zabiib iyo waadaman hargo mise waadaman koosaar intuu waa suuragal wey adamku koosaarna wuu noqdaa hargana waa noqdaa <clears throat> iyo wa tijaaratan ganacsi fiiha gaadiidka waxaa waday ciirtaas ee awrtaas camr ibnu alxadrami waa ninka la dili doono wa cumaan wa nawfal ibna cabdullahi muhiira labadaasoo walaalo ah walxakam ibnu kaysaan mowla bani muhiira iyo xakam ibnu kaysaan labada nin ee mowlahoodii ah waa afar nin marka nimankanna waa toban koloyaduna waa awraran wey fatashawara almuslimuun mujaahidiintii baa tashaday amrun shura baynahum baa laisku ogaay go-aan degdega markaas iskhilaaeen waxaa xoog batay in nimankan aan la daynin dhasha la dhigto markii la tashaday fatashaawara almuslimuuna wa qaaluu waxay dhahdeen naxnu fii aakhiri yowmin min rajab waxaynu ku jirnaa waa bacdu eh, aljamaaca yidhi waxay dhaheen maanta waa maalinkii u dambaysa cali ma jirto markay aragti iyo xisaabba wax lagu wadaa waa maalinka u dambaysay rajab rajabna waa bil xurmale in la dagaalamaba bannaan xisaabta idinka khaldane waa mxuu ahaayey maalinka waxaa weye u dambaysay maalinta koobaade waxaan rabaa cafan aakhir hadday noqoto rajabta u dambaysay maxaa ku xiga shacbaan awalu shacbaan markaa noqonaysa riwaayadan waa tii curwat bnu zubayr xadiidkan marfuuca wuxuu sheegayaa inay isku qabteen saxaabadu waa awalu yowmin rajab iyo ma ahe waa aakhiru yowmin jumaada wahada huwa sawaab kaasaa mar iyo sax ah. si kastaba noqotee maalin xurmala weeye maaha lasku qabtay fain qaatalnaahum haddeen la dagaalana yidhaahdeen intahagnaa waxaanu dilaacinaynaa ashahra alxaraam ay xurmata shahri alxaraam birsi xurmada ay xurmada meel kaga dhacaynaa mana bannaano wain taraknaahum leyl caawa haddaanu dayno sii socdaana xaramkii bay gelayaan lan hadda xilli bay marhayaan marka miiqaadkan zamaaniga haddaan xataa ka badbaadno caawa waxay gelhayaan weeye xaramkii makayabay gelhayaan lama dhowaan karo marka intaysan nimanku dheelmanin aynu go-aan ka qaadanno tan aanu ku shikisannahay ma awal yowmin rajaba mise waa aakhiru yowmin jumaada tanaaba dhaantaba laakiin xaramku hadday daf dhahaan bas waa dhammaatay wain taraknaahum lleyla dahaluu waxay gelayaan alxaram almaki oo mxuu ahay xilliga waa ka baxayaan uma ajmacuu waxay isku raaceen marka dambe marka la niqaashay waxay isku raaceen calaa mulaaqaatihim lala kulmafooda la geliyo ragga saxaabada waxaa ku jiray sacad bin waqaas baa ka mid ahaa marka laakiin isagii cutba waa ku hadheen cutbe iyo marka ibnu khaswaane sacad waa hadheen labanina waa soo noqdeen meesha maxaa ku hadhay sideed nin weye waa sideed iyo amiirko todobasideed ba isku yihi faramaa axadum marka cabdulaahi bni waaqid atamiimi nin la yidhahdo saxaabada ku jiray yaa markuu kulanyadii arkay madaxuu soo xirtayba isagoo madax xiro mulukaysan buu ciidanka la socday kulanyada markay arkayna dabcana yaacaan ay cararaan yuu cumadu witi iska qaada madaxa u sarray ninkuu mulukaysan baa waxay u qaateen waxay dheheen ah, waa muxrimiin wey waa muctamiriin maa sha allah niman curmimansan haya weye ila nin carbeedu mulkaysin oo socda cinda alcarab wuxuu ahaye waa nin xaj u socda ama cumro u socda saxaabina iskiiba u mulkayso u seentay markaasay joogsadeen tartiib iska socdeen iswar baa laga qabtay odaygii marka amiirku u ahaa qolyahan gaaladoo ninkan hadda dhiman doone camr ibnuxadrami ah baa dareensaday oo booday leebbu ka gaadhsiiyey cabdulahi waaqid atamiim ninka soo mulkaystay baa toogtay kaasi waa dhacay noof walba asagu baxsan doono caga ku baxsan doono la gaari waayi doona faramaa axaduhum camr bnu xadrami faqatala waa dilay axadkaasi waa cabdullahi bin waaqid atamiimi ninkii usoo mulkiysa ragga usoo xeerta wey wa asaruu waxay qafaasheen saxaabadu cuhmaan waalxakam wa aflata waa baxsanay nawfalu raggiibu samriya farda lama hayo cagu wax ka day nin geeri arkay miyaa qabtaa lama gaadhee kaannamaa yusaaquuna ila almowti wahum yanduruun ruuxu mar hadduu badhaxo oo bir arko waxa weeyaan geeduhu jiina ka boodahaya awmiirkaa ku ordiya moogta geed ka leex leex ninka laakiin waxa weeye malakumad baa u soo uray marka la gaari maayo waa baxsaday ninkaas uma qadimuu waxay la soo galeen saxaabadii bilciiri kolonyadii bay soo qabteen awrtii bay gacan ku soo dhigeen iyo wal aseen labadii nin ninna waa baxsaday ninna waa dee labana way soo qafaasheen afartii nin saasay hawshoodu noqotay waqad waxay soo noqdeen weli sacad iyo cukun soo laabanin oo weli ku maqan raadintiisa neef geelah waa waaye waa rafaadsay waqad cazaluu ayagoo gooni u soocay min dalika alkhumus haniimada ay soo qabteen khumus bay ka bixiyeen khumusku waa kay dheheen arbacatu akhmaasna dhankan dhankanay taallaa wahwa awalu khumusin kaana fi lislaam awalu haniima weyba ma khumus ma waa awalu haniima ay muslimiin qabsadaan wey waana awalu qatiilin fi lislaam gaalka u horreeyey la dilay muslimiintu dilaan waa bacda alhijra buu waana kuwuu ku dagaalami doona yoma badrin abujahl markii qurayshtaan iska noqona mar haddii safarkee noo badbaaday abu sufyaanna uu dheelmaday maxamedna uu hungoobay aanu iska noqona dhiiggaynu kala badbaadino wuxuu nimankii dilay camr ibni xadram nimankii dilay fii shahrillaahi alxaraam ku dhex dilay miad maanta daynaysaan ninkii weeye uu mxuu ahay barta u qaniinsan abujahl isagana mawdku ka adeegay wa huwa awalu khumusin kaana fi lislaam wa awalu qatiilin fi lislaam ay maqtuul nin diinta lagu dilo oo loo jihaad ku dhintaan oo gaal ah ninkanaa u horreeyey wa awalu asirayna fi lislaam laba maxbuusoo lasoo qabtana kuwana u horreeyey maxaabiis marka sariyu sariya adag bay niman waxay ahaayeen guulsoo hoyey idan laakiin khalad bay galeen muta'awiliin bay ahaayeen wa ankara rasuulu llaahi calayhim maa facaluu markii la yimid baa la yidhi nabi samaynay maalin shahru rajab maalinka u dambeeyey baa nimanku aan dilay geelana soo qabsan iyo waxaanu ka baqnay haddaan faraha ka qadnay inay xaram ilmaki galaan maalinka aan ku shakina ma jumaadulaakhir baa mise waa rajab baanu ku ijtihaadnay xoolihina waa ka wuxuu uhi taaban mahayo geeliinana agmari mahayo maxaabiistana shuqulkuma lihi wuxuu ma anugu maanaa idiin darahee wax soo laysaan xog soo ururushaa idin oo sahani yaa gacan qaada idin yidhi hawshii saxaabadii toban ee sideed waa ku bal ansaari muhaajiriin baa canaantay sideedna waxay noqdeen cambaaraysan bay noqdeen geeli baa meeshan oganhaya hantidii zabiibkii dharkii tijaaradii labadii maxbuusna u xidhan halkana ugu xidhan yihiin idan quraysh markaasay jaanisashe quraysh baan yaa fallaadh ka bood soo direen wafdi bay soo direen ay leeyihiin labada maxbuusna madax furasho naga qaata muxamedow waxaadna lahayd mxuu ahaayedhiigga mxuaha baniaadamku waa xaaraan bilaha xurmada leh ilaahay baa isoo diray rasuul baan ahay waxbaan xurmaynhayaa rixin baan ilaalinhayaa waxbaan hagaajinhayaa hadda waxaad bilowdayba dad muxrimiina mxuu ahay dad mxuu ahay fii xaraam jooga inaad layso waxaan fii jaahiliyatin walaa hayri aan la bannaysan aad bannaysato balaayay dhigeen yuhuud iyo munaafiqiin wax o dhan kacay iyo dadka mushrikiinta aan islaaminba saxaabadaasoo ku kullaatay washtada waxaa daraaday tacanutu qurayshin quraysh madaxadaygoda jaalis bay heleen maogtahay waa meel yaroo boogaadi laga helo adoo lagu dandoonhayo colaad lagu qabay oo dadku meel ay kaa galaan bal aayeen haddaad u kufto waxa weeyaanu birta ku garaaca wey baangad ma lagala daalahaya wainkaaruhum washtada waxaa daraaday inkaaruhum qoonsiga inkirida idaalika arrinkaas way dhaleeceeyeen way ku cambaareeyeen wa zacamuu waxayna sheegeen quraysh annahum qad wajaduu inay heleen maqaalan meel laga hadlo horaan xaajadu way naga xidhnayde gabaygu hadduu noo furma yidhahdee siiisuba gabaygu haddubuu noo furmay leeyahy haddaaban ka hadli karaa qadiyadaan fa qaaluu waxay dhaheen qad axalla muxamadun ishahra muxamed bishii xurmahayd alxaraam yuu banneeyey in dhiigga la daadin karo oo la dagaalami karo washtada cala almuslimiina daalika cambaarayntaas muslimiinta waa ku adkaatay mar haddii lagaa ilmi hela mugta halis ilaahay baa ka jawaabay subxaanahu wa tacaala xata anzala allahu tacaala marka hawsha halkaa gaadhay baa lays eemaaray waa lays mxuu aha galay waxaa le nabi maxamed annagu waxba maanan dilinba cabdullahi bni waaqid baa odayga toogtay saxaabigii xabadda lahaabaa lagu dhejiyey waxaa ninkana wax dilay annagu geeli ah, hantidana waada nabi allow labadii maxbuusna waa kuna sii daa quraysh ninkana dilay ninka oo toogtay marka wuxuu nabi allow haddii ay khayr ahaydna anaa sameeyey haduu dembi yahayna anaa sameeyey wa atuubu ilallaahi min dalika buuri runtoodu anaa xabadda lahaa odaga inuu baxsadaan ka baqo naga wargeeyo marka hadday khayr ahayd anugu wanaag ba iga waa khayr hadday xumaan tahayna haddee adayg xukunka ridahay anugu laakiin allah uga tabadkeenhayo xataa anzla allahu tacala ilahay baa ka hawl adag wey ilahay markuu ka janabu geelina waa qaatay hanimadiina waa qaybiyey nimankan xulma axfurasho keena lagu kala baxay ilahay baa ka hadlay subxaana wa tacaala yasaluunaka waxay ku weydiinayaa muslimiintiiba hadda shiki galayba muslimiinti baa shakiyiba yasaluunaka waxay ku weydiinaya nabi maxamed waa can shahri alxaraam bisha xurmada le qitaalin fiih yasaluunaka can qitaalin fiih dagaal la dhex dagaalama bisha xurmada le bay ku weydiinayaan jawaabtu waa maxay qul qitaalun fiihi kabiir bisha in lagu dhex dagaalamo waa weyn yahay waa dembi ilaahay ku weyn laakiin وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلهي بقى محوها الضوميه سيقانا وحي لحيان الله سعوديه الله كهالله وسد عن سبيل الله جدك إلهي ولا سكور استاغ قريش رقم كده الله بالله حمانتين iyo wa kufrun bihi allo lagu gaaloobo iyo walmasjid alxaraam iyo kufrin bilmasjid xaraam muxuu ahaa masjid xurmada ahaa oo la xurmayn waayo oo dadka lagu dhexlaayo oo loo diido ama wasadun cala masjid xaraam ama masjid xaraamka oo laisku hor istaago ummadda loo diido iyo wa ikhraaju ahlihi ahalkiisa in la saaro minhum meel masjid laga saaro dadkii ku cibaadaysanaya muslimiinta ah, in laga fiijiyo ayaa akbaru ka weyn minhu akbaru cinda allahi ay minhu min alqitaali fi shari xaraam kufri iyo gaalnimo iyo cibaadat lawthaan iyo ambiyalo la dagaalama iyo saxaaba la baqdha oo lagu dilo iyo kacbadoo loo diido intanoo dhanoo dembi iyo balaayaa idinku dhex fadhidaani maxaa idan tusay toddoba wadaadoo khaldamay muxuu ahaaye ama ijtihaaday waxaa weeyaan nabiga saaray ee ummaddoo dhan baaba'shay xoolahoo dhan ba dhacay ee xaramkii ilaahay ku ciyaaray ee nin walboo faajira uu ku ammaangehelhayay muslimiintuna lagu dulmahayay waxay rabaan inay ku dhahan haa waa dhaqanay lahaayeen kafaaru quraysh marka la maxaad warma islaantaan waxay ka xilli waxaan ka baqaynaa nutakhataf min ardina in dhulkan laga qaadan gaalo dhan baa soo fakan ilahi wuxuu awalam nukallam xaraman aamina yujba ilayhi tamarat kulli shay iyagoo mushrikiina miyaanan ammaan siinin oo xataa aanan nasaara ka difaacin oo isu ku nabadgelin ma tawxiidka iyo iimaanka islaamnimada balaaya keeni day shirki bay ku rugman waayeen ma tawxiidkaa rogahaya yani waa dhaqankoodii dhaqan ay wataan ilaahay marka wuxuu yidhi walfitnatu ay ashirku walkufru billaah yaa akbaru ka daran oo ka dembi weyn min alqatli dilka sheekhu wuxuu yidhi yaquulu subxaanahu wa tacala ilahay wuxuu leeyahay haada aladii ankartumuuhu calayhim shayga aad ku qoonsateen muslimiinta wain kaana kabiiran fi lxaqiiqa wax weynba ha ahaado wax dembi ahaan fama rtakabtumuuhu waxaa idinku aad samayseen qurayshay antum min alkufri billah ilaahay lagu gaaloobo iyo wasaddi can sabiilihi jidkii ilaha ummadda laga hor istaago dadkii diinta soo geli laha o dhan baa lala dagaalamaya ninka shalay diinta soo gala marka madaxa laga garaaco oo la cadaabo oo nafta laga gooyo nin walba cabsanhaya war meeshaas kugu dhawaa ninkii galo quraysh baa ku weyraxaysa idan waa sadi wey iyo sadi can masjid xaraam wa can beytihi beytkii ilaahayna waa laga hor istaagaya ummadda laga hor istaagay iyo wa ikhraaji lmuslimiina muslimiintu laga saaro aladiina kuwaasoo hum ayaguba ahluhu ahalkiisii haaska dadka weliba lahaa ee mutaystay inay ku celaystaan oo ku dawaafaan baa minhum masjid laga saaray iyo washirku aladii antum calayh iyo gaalnimada aad ku sugan tihiin iyo wlfitnatu alatii xasalat minkum iyo fitnada iyo dhibka iyo cadaabka xaggiinna ka yimid fitnadu waa maxay waa atacdiib wa taxriiq badda loo jeeda iyo kufriga xasalat minkum idinka ay ka timid baa akbaru ka weyn cinda allahi ilahay agtiisa kala weyn xagga dembiga min qitaalihim saxaabaa dagaalankooda fi shahri lxaram ay dagaalameen idan isgarab dhiga weeye baroorta intaad u kaadisaan wixii idunka aad samaynaysaan marka miisaan la saaro iyo falkan ka dhacay saxaabada sideedka ah wax laysgarab dhiga ma ah wax laysku soo masaalo ama la muqaaranayaa ma ahe laakiin idibdarro kale aad leedihiin dan baan leeyo dameeraha i raran baa nin laga sheegay ninka danle waxaa weeyaan wuxuu doono kugu raaya marka waa dhaqan lagu yaqaano mufsidiinta iyo dhaqan xumo o lagu yaqaan sheekhu wuxuu uhi wa aktaru salaf salafka badankood fasaruu lfitnata fitnada waxay ku fasireen ahaahunaa bishirki bay ku fasireen waalfitnatu akbaru min alqatli ay alkufru washirku billah laakiin waxaa weeye anagu somaa dadkii waa baabe marka gaalnimada ha la qaato dadka waa baabeen waa in maciisha la helo dadku waa inay noolaadaan calmaaniyiinta iyo akhwaan muslimiinka iyo ixsaamkii habsoome iyo itixaadkii daale iyo muxuu ahay caamadii soomaaliyeedu iyo nool dadku ha noolaadaan nafta ha soo gasho kadib baa tawxiidka ku dhaqmaynaa oo diintan iyo xadkan la oofina dadkii baa dhammaan hayeen waxaa ka maqan nabi maxamed sal sl abu hureyra oo suuxahaya inuu xuduudda oofin abu hureyra gaajo darteed intuu istaaga dhaca oo dadka reemi iyo caruurta madaxa kaga istaagaan leandhaqan waxay lahaayeen ruuxa markuu waalan yaha uu suuxo madaxay kaga istaagi jireen carabtu wuuna miirsan bay qabeen wuu miirsan innagu hadda maar maar baa la waxyaa taraq iyo baa lagu sheeda waxaan maqli adoo almihii ma aqaano waxay tahay doorsiyaay dhaqankaasay lahaayeen abu hurayroo suuxa haya oo gaajo la dhacahayo nabigu boggiisuu dhagax ku xidhan yahay jaabir iyo muqiiro iyo ay baahilada lumahayaan ba xuduudda iyo xaq wajahaadkuna socday wax iskaga xidha maciishada annaga hawl noo taalla ma ah muslimiin ma tihin ha kitaabka ilahi raaca fi silmi kaafa diintaa waa inaad si dhammaystiran ugu dhaqantaan aysan ka ahayn birtaa laydinka aslahaya haddaan tabar hayno haddaanaan isticdaad baa waajiba ninka aan jihaadi karin waa ciddu baa saaran jaahiduu fii sabiili illah uqzuu bismi man kafara billah baa socota ma kari waa ciddu allahuma socoma daba taal meesha ma taal wax labada waajib baa kuu yaal ama waa dagaalami ma awoodo diyaar garow tababaro ciidan ururso saanad hub diyaari maalinkay kuu gaadhana mxuu ahaay hogaanka jar laakiin ma arbaciina caaman dacwada ha la wado dacwadu way socon wa min adacwati seeftaa ka mid bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allah waxdah seeftan waxay u adeegaysaa diintan in sideeda loo qaato oo lagu dhaqmo marka fitnadii iyo shirkigii iyo kufrigii wadaadihii somaaliatoodu maanta licibsa qeyr weeye waxaa laga niqaashaa maslaxa ma loo geli karaa gaalama gaaloobi diinta ma laga bixi karaa iyadoo niman ogaada in la badbaaya ama qoys absama xoogo carardhaq adduunya loo raadinayo ilaahay baa hadda ku imtixaana qolyihii ogaadeen hadda xaroo jigjiga tagay warkooda ma haysa xaruntii weyneeda ee ugu magacdareen asiil cabdalla xasan ba hadda ka socda siminaar shan iyo soconaya baa ka socda oo ay qabteen kooxdii cabdal xabash alharari oromiyiin kuwa soomaaliya oo gaalooba murtadiin oo mushrikiina carab lubnaaniyiina urduniyiin suuriyiin baa laiskugu keenay dood isminaga wuxuu saabsan yahay ninka aaminsan ibnu taymiya nin muslima yahay oo ibnu qayim aaminsan inuu muslim yahay sheekh cabdiwahaabna culammonimo u aaminsan iyo albaani ibnu cuthaymiin ibnu baas waa waman tawaqafa fi takfiiri fahuwa kaafir cariyaa ka hadla istaaga kuwii hoganay ogaadeen allah muxuu islaam u qabayn way fafoorraan cariyaa ka hadla ma hadli kartaan hadduu socdaa hadduu socdaa hadda waxay maraysaa cariyaa ka hadla shantaa wadaad ayaanu sheegnay lixdaa wadaad waa gaalo dadka aaminsan inay culmihiinna gaalo weyiin ninka ka shakeeya inay gaala yihiin asagaaba wanataxada caryaa ka hadli jaa khilaafsan way fooraan nimankii mxuu ahaay ogaadeen u lulay calanka gaalnimo waa wada fooraan aw maxay qabteen ilahay baa ku imtixaanay marka hawsha waa inaad la iskaga ilaaliyo shirkiga iyo kufriga gaalnimadii ayaa waxaaba suna cilibsa xoog nacfi iyo adduunye iyo meel laga hadla yaaba loo gaaloobiba oo diintii looga bixi waa adduun rogmaday wey haddaad gaalnimada iska daaya nin waalan baaba tahayba majnuun oo takfiira oo dhiigga bannaysanaya ummaddii wada naarta ku shubhaya ummadda ayadaa socotay ma annagaa wadda ummadda <laughs> la kari laayahay ma annagaa wadda war meel fadhiista laga kari laayahay laakiin nin diinta ka cararahay oo qabka iyo moorada islaamka ka boodahay koofeed ku cacamin mayno annagu koofeed islaam ku riixi ninka hadduu koofeed islaamka tuuroo dhigo oo gaalnimo u xiibshibto intaan soo qaban dhab koofiyad geli la socon muslim baa tahay miyaan warkaaswmlaakiin nin muslim umuurada ku jira ka saari mayno nin walba laakiin marka la qaniino oy asagoo ku soo foorarsato wuxuu dhahaa waa jihaad jihaad buu cilaamiyaa nimanka daarood u dambeeye waad maqlayseen shale waxay cilaamiyeen hee jihaad bay cilaamiyeen markii isaaq soo duulay bay jihaad cilaamiyeen ama somalilan soo duushay qolyahan leelkase waaga hadda ay dagaalamhayeen ii sheege dagaalamhayeen ii sheegeen biasti puntland wadaadkood hadda u nagnag badan ii sheeg meesha galdogob bayntuu dabujahaad ka cilaamiyey waxaa ka socda koonfur iyo gaaladan soo duushay ee afrikaanka in layska difaacana fitna u arka fitno iyo diinla'aan iyo waxaa weyaan bakti iyo baatil buu leeyahay markii bst puntland iyo leelkasis qabteen xuri waajihaad intuu ka istaagay eh, galdogob waa ah, mxuu ahaa ii sheeg ninka eh, axmed cabdisamad wuxuu hal jihaad lalka soo jihaada shahiid way fi sabiil illah alqitaalu maca bs waa jihaad maca amsom iyo axmaarna waa fitno adoo isfahansiin bal isqabatiya aduu meesha u socoto waa kuwii absameen ku niiri war maxaa idin weydiiyey wuxuu shariifku ku gaaloobay mshariif sheeh axmed haweena ay ku gaaloobeen ogaadeen ku gaalooba ii sheega nin waalan baa tahy mxuu ahay takfiir baata laba nin oo soomaali ah weeye wax isma doorshaane nin walba wuxuu lahaa maslaxa wanaag baan wadaabu waxaan u qaatay maxaad shariifna ku gaalaysiiseen iyo xukuumaddiisii nimanka jigjiga u xarooda inaad ku difaacaysaan noo sheega wax la fahmi kara ma ummadda ummadda wax la fahmi kara loo sheego dadku wada islaamna dhahab oo koofiyad ku wada camiya kulligood ama muxuu ahay nin walba dembigiisa la siiyo iyo wuxuu yahay laakiin waxaa muxuu ahaay la jifyana bannaanta naga daaya hawshaasi hawl socon karta maaha axmed aaraweys yaa waagii mxuu ahaaye odaygii anqaraadahin cabdulahi yusuf oo madaxweynaha ahaa ee axmaro soo kaxaystee baydhaba intuu keensada u yidhi lii hogaansama waddanka waan ka shaqaynhaya yuu kitaab dheeroo labaatan iyo lix beej ahaabuu qoray anuu anuu kanada joogaan akhriya oo laysoo gaarsa aminkan waan haya wuxuu idhi cabdulahi iyo dowladiisu waa dowla kaafira murtada waxay ku gaaloobeen liannahum waaw lkaafiriin liannahum liannahum liannahum liannahum uu dareeri inta waqad asaaba fi dali wuu ku saxan yahay maaha inaan ka hadlayno xukumka uu qaatay waxaan ka hadlayna laba aflaynta baa ku haysannaa inta in la eg waxaa ku dhacaye shariif sheeh axmed baa inta in la eg dhex fadhiistay jaalladaarood markay wadeen wuxuu i waa gaalo hawsha waa gaalnima kufri inta lagaga baxaya jaallahawiyaa soo qaata calankii difaac sheekhi wuxuu ihi muslimiin lama taaban karo nin agbaxana waa takfiir khaarijia ah maruuna soo booqdo halkan yimid baan habeen la fadhiisnay maktabad waxaan ku hawshaas maxaad ka leedahay inaan ka niqaashnaan rabnaa dooda diyaaro mihi buuli safar baana socotaan ahay xilli kale isku keenkeena waa tegey balse in maxay ku kala badanayeen manaadka isbedelay iyo cillada isbedeshay maxay tahay dastuur baa la qaatay baa lahayd gaala la kaalmaystay baa lahayd kuwii axmaarada ah kuwa ka daran oo bi'am qaybinhaya oo xataa masaajid ummadda ku duminhaya oo xataa axmaaruhu waxay ku roonayeen ninka la dagaalamaya caydhsan jirin aan la dagaalami jirin oo fooda gelin jirin marmar ay wax rusheeyeen oo lagu baabi'i jiray kuwa waxaaba jooga markaa taabat xagga wareejinba shacabka shacabkiiyo makastii carruurta baabi'inba hal maalin lix ruux inay dhigaan baa laga yaabaa khilaal usbuuc waaxid ah kuwaan maxaad ku difaacaysaa waa muslim lama taaban karo wadaadihii marka hawshoosaas iska noqotay kufrigii baaba la aaminsanaynba wuxuu yahay xaqiiqadiisa laskuma waafaqsano shubahaad baa jira shirkigu wax ka weyn ma jiro wax ka weyn oo ka daran dembi ilaahay lagu caasiyo ama mafsado adduunka ka weyn ma jiro biittifaq lmuslimiin ayadiiba hadda intee la xambaarto la dhex fadhiis yaallihii xoogow dadku noolha xoogo carab dhaqa ah. waddooyinka hala dhiso xoogo naalku bal ha soo dadku ha shaqaysteen insaaniyada horta bal halo hormariyo midba hadda masaari awaalanba ah wuxuu qoray kitaab layad mxuu ahaa ii sheeg wuxuu qoray siyaadat lumma qabla tadbiiq shariica buuri siyaadat lumma ummaddu horta inay wax noqoto intaan sharci la dhaqin say wax ku noqonba wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun fastamsik biladii uxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim haddaadan qabsanin maba soconaysidba carab iyo bini aadam iyo muslimiin iyo kayrkood waxay wax ku yihiin diintan cumar wuxuu odhan jiray ilahi wuxuu nugu ciseeyey kitaabka qur-aanka ah naxnu qowmun acazana allah biاlislaam mahma btaqayna alcizata fii hayrihi adlana allah qoom waxaana ilaahay ku sharfay ku ciseeyey kitaabka qur-aanka diintan haddaan ka leexanno oon sharaf iyo cize meel kale ka raadin oon dilloobaynaa nafsa shay wey maa taraka qowmu ljihaada ilaa dallu nab wuxuu ihi qoolyad jihaadka kama tagaan ilaa way dulloobaan ibnu tayim wuxu uhi intaysan sharciba noqonin waa xaqiiqa jirta buui adduunka ninkan dagaalima isdibacwudulubaya buui gaal iyo islaamba wuxuu iska badaa xataa xayawaanka buui bahaaimta xidooda iyo maryeeraanka kaan isdifac waa la cunhaya batamiso ma ah loogisida bannaanka dhooban iyo caalweynta haddaysan geeska soo roganin waa lagu kala tegahaya xoorka godkiisa ku jira hadduu marku aad ugasho uusan kula dagaalamo waa laga farxalan adduunka nimaan isdifaac waa la baabiin buu leehay nimaan dagaalamin ay umma aan difaacin dadnimadeeda diinteeda dalkeeda waad duloobaysaa waaga dambe waxaad noqon buuri inaad ama cizo ku dhimatoodu xaqa ku dagaalamto ama baadil iyo dulli aad taageerto difaacdo waxaa weeyaan muxuu ahaay nin walba marka la qayn annaga jihada noo waa ka qaybqaadhib ma lah jihad anu aan mustalaxa lagu dhawaaqay baa naanfica annaga daraawiishadaday ku dhawaaqdeen in laska diaaco somalilan laska difaaco jihaad fii sabiilla waan taageeraynaa lafdigaasaban weyne wax ku dhawaaqoo waa laga cararhayay waa laska tuurhayay adigoo la qaatay oo mxuuah goldogna laga cilaamiyo taleexna laga cilaamiyo waan taageeraynaaba annagu laakiin hadhow haddaad laba aflaysaan markaasna waan iskelaynaa jihaadka xoolagu noqonaya jihaadka waxaa lagu noqon laakiin jihaad sharciga waa inuu noqdo oon lagu danaysanin oo muxuu aha ninba aan meel loo leexin hawsha aad waa in loo fahmo kufaaru quraysh warkeeda aan la socdo وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا ها هنا بالشرك كقوله تعالى سلف تفسير كود وهذا هو الصواب عروة كفسر صاحب القصة قصة ورنها وحكور السدي با كفسر المفسر الكبير من عباس با كفسر وحكفسر نيك لورنج الضحاك بن مزاحم وحكفسر زهري ragga saxaabada iyo taabiciinto dhanba qadiyadaasi waa caddeeyeen ka qowlihi tacaala waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatu ilaa la waayo wax fitna ah dagaalkana waa muqayan muxuu ahaayey biisaalat alfitnati can addunya aw taqliiliha inta gaalnimadu ay ka yaraanayso ama adduunka laga waayo halganku waa inuu socdo culmad waxay leeyihiin jihaadka waxaa lagu madaleeyey oo muddo looga dhigay adduunka in shirki laga waayo lagana waayi maayo macnaheedu waa maxay jihadna waa soconayaago sababkii laqaayada lagu xidha haddaan la waayaynin jihaadkuna waa inuu soco ilaa qiyaam saaca inta shirki iyo kufri jiro xabaddu waa inay socoto burayda ibn xusayb alaslami markuu nabigu intuu calan u xidhay wuxuu yaa burayda qatiluu fi sabiil illah uqzuu bism fi sabiillah muxuu ahay muxuu cafu waxaan man kafara billah wa fii sabiil illah baxa magaca ku baxa ku duula la dagaalama ilahay ciddii ku kufriday jidka allana ku dagaalama mukhlisiin noqda kadib baa loo sheegay waxyaabihii maxaaramaadkaan loo baahnayn aadaabtii jihaadka akhlaaqdiisii waajibaadkii hore usu cadlaydi nin waxaa fadhiistaa dhaqaaqinay nabiguna baxa buu leehay wydul calayhi qwluuabliiqna aayadho dhamma intay qaateen ba waxu direen mxuu ahay alkhuruuj fii sabiil ilah dacwo in loo wareego dacwada in loo baxo loo socdo waa maqsad diineed waana min addiin waa wasiila min alwasaa'il laakiin aayadahan yaan la leexinin aayadda meesha taha loo daayo laakiin khuruuj in loo baxo oo dacwo madda la gaadhsiiyo waxaa kugu filan nabigu intuu maka ka baxay inuu daa'if aaday lidacwati adu has aafaynin laakiin waxaa weeye aayadihii qur-aanka ah ha leexidin oo meel kale hala aadin dhibku kaas wey wadaaddo waxaa dhih masaakiinoo soomaalida kole muxuu ahaaye dacwadu waa haayo jihaadkuna waa wasiilo hada min aljahli bishariica lam yaqulu axadu min almuslimiin nin caalima muctabaroo qaba dacwada haaya ah jihaadkuna wasiila ma jiro sawaabku waxaa weeye addacwatu waa wasiilo waljihaadu wasiila jihaadkuna waa wasiilo dacwada iyo bayaanka iyo cashraha la bixiyo iyo duruusta iyo cajalaha iyo howlahana wasiilo wey waalghaayatu wa hidaayat nnaas dadka in la hanuunsho oo rabbigood lagu xidho ayaa haayadu tahay fawallaahi lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan calimka la adayay khayru laka hee min xumar nacam wain tuiicuuhu tahtaduu nabiga lagu yidhi fattabicuuhu lacalakum tahtaduun almaqsad waalhidaaya dadku inay hanuunaan oo alla ku xidmaan rabbina ka amar qaataan adoomo noqdaan hawadooda iyo shaydaanna khilaafaan addoonnimana ay qaayidaan baa haayo ah waxaa lagu xaqiijiyaa qaabo badan mar awood baa lagu xaqiijinayaa imaa an aslim he taslam waa nabadgeli adduunkana seeftanaada ka mangeli iyo birtayada aakharana naar ka mangeli wey haddii laakiin aad soo way ku qabaan way ku kuwaaxi dhuuxaada biixida ku shumi idan ummadda ninkii hadal qaba lagu islaamin kara war walaalo macaano sidan yee cajallahan bal soo dhagayso diinta qaada wanaag maanta waa adduunya berri waa aakhar war joog wuu diida tan ma taqaana maxaa la seef way ku mari weye waa isku daraynaa labaduba ardayga lagu keena waad waanid nacca waad waad wadi waddu dhaqaaji waayo sirbi baa taqaana ma tahay mise maa gura weeye waagi waa loo duubi washamsi baa lagu qaada wararka qaarkood war meeshaan socon mayso ul iyo ma haraan iyo kitaabka ilaahay jaabir xadiidkiisiba aad garanaysaa amarana rasuul an bihada man khaalafa hada musnad axmed meel badan ku yimid nabigu wuxuuna faray seefta intuu ishaaray bursayfu haysti intuu cudiyo sayr tan ma taqaanaa haa seef balayada amarana rasuul an nadriba bihada man khaalafa hada kitaab musxba u kala wadnaa kan ninkii khilaaf tanuu nabigu lagu garaaco cidtaan waxay dhaheen maya tan ma shaqaynaysa hadalun hala wado manhajuna fi tayiir wa almanhaj asilmi anlaa cunfi dadka wax loo sheego bas bashiir axsanabayaanku garwa ka soo saar intaasa ku qoran waxay dhaheen manhajuna manhaj rasuul hada iftiracda rasuul cala allahi wacala diin illah manhajkan waxaan ku bedelayaan dulmiga iyo baatilka iyo shirkiga iyo bakhtiga soomaaliya kadib waxaan ku bedelaynaa hadal bas ah xabad kuma jiro jihaad kuma jiro silax qaadi mayno markaasna manhaj nabi maxamed waa manhaju malaaxida wa zanaadiqa wey hada manhaju zanaadiqa walmalaaxida manhaj rasuul ma aha ha la iska ilaaliyo nin walba tabartii weeye ninka aan gacan u dhigi karna gacan baan u dhigaynaa ninka aan rumad u gurudin rumad baan u gulaynaa hawsha aad in loo fahmo weeye idan hidaayat nnaas hiya alghaaya walhadf adduunka markaynu joogno waa alhadaf wasaa'ilka la isticmaali ama hadal ha ama dabeecad iyo akhlaaq wanaagsan ha noqoto ama xabad iyo jihaad ha noqdo idan mahalku sidaas wey marka laga soo tago xaqaanu bandhigayna haddii la aqbali waayo jihaad baa waajibaya jihaadkaa waajiba haddaan la awoodi waayo icdaad baa waajibaya in la diyaargaroobo afartan sanon baan muxadaro wadnaayo ma ummadda la diyaargareeyo qolihii ictisaam waxay dhaadeen hala diyaargaroobo oo shabaha laska difaaco hala diyaaroobo waa in ummadda la diyaargareeyo oo la tababarto oo qolyaha waxaan codaynaya dowladda puntland ummadda ina u furtahee saldhigyo milatari oo dhibow iyo tababar si loogu jihaada hee soomaaliya loogu jihado oo magaalada lagu jihado waddanka qabsata ninka nagan amerikaanka ee fadhiya hobyo fadhiya ee ciidamaha diyaarsada gaalka yahuudiga ma lagu jihaado mooryaanta kale ilaahay jidkiisa goysa mushrikiinta ah ee dadka laynhaya ee buudhowsamare fadhiya maa lagu jihaado ilahay khayrkiina baryahaya gaalada soo duutee bajambuura ka timi maa lagu jihaado wiilka soomaaliyada isku haysaan qadyo aadan ka fahamsanayn asaguna kaa saxan maxaad ugu yani waa wax la garan waayo waa dad wareersan wey dad wareersan wey marxaba sheekh jihaadku waa dacwo dacwaduna waa dacwo waxaan hadda u doonaynaa niman waxaa jira baryahan dambe soo kordho oo kala saaro yidhahdo muxuuha dacwadaa asal ah oo dacwadaa haayo ah waa wasiilo labaduna waa jihaad haddii dhan loo dhigo dacwadu waa jihaadun billisaan marka dhan loo dhigo dacwadu waa jihaadun bilbayaani walisaan muxuu ahaaye jihaadkuna waa jihaadun bisinaani wasayf labadu waa jihaad saa baa yaa ayuha nabi jaahid lkufaara wlmunaafiqiina waqlud calayhim jaahid lkufaara bisayf wasinaan wlmunaafiqiina bilxujati walbayaan idan mar isku meel bay labadu waa jihaad labaduna waa wada dacwo laakiin markaan la niqaashayno qolyaha sakaraadka ee xagal daacay waxaan leenahay jihaadkii iyo dacwadu aad sheegaysaan muxaadaraadkan hadda ka hadlayna iyo hadalaha la sheegay iyo casharaha la akhriyay iyo casharka la baxshee iyo seeftu kilaahma waa wasiilatan una adeegahaya limaqsadin waaxidin waa maxay nnaas marka waa inaan baabi'ino dacwada iyo hadalka iyo qaaya haddii looga jeedo muxuu ahaaye waxaa horeeya marka hore bandhiga waa ogala bandhiga ummadda wuxuu sheegaa hadday qaadan waayaan maxaa maxaa dabayaan waanu iska barbaryaynaa baynan ictisaam anu waxaan leeyahay seef baa taqaana bir hada manhaju salaf manhaj wallahina midkaas wey warka waa in sidaa loo fahmo laakiin marna jihaad bay wada noqon karaan marna waxay wada noqon karaan dacwo kilaahumaa wasiilataan weeye min aslin waaxid liaslin waaxidin u adeegaya laakiin haddaad xarba shacwaa laga dhex ogo jihaadkii iyo dacwadii annagu waxaan leenahay hadda waxa waajiba waaba jihaada dacwo ma jirti ummaddu xarbi bay ku jirtaa caalamiya boqol oo sanaa waxaan nahay muxtaliin min jamiic bilaad fii jamiic bilaad meel loo caybatana ma jirto sidaas darteed ba axmed shaakir wuxuu leeyahay waxaa laazim ah qunuutu nawaasil fii kulli salawaat taqiiqadajaamtirmidsidaa ku yidhahda maxaa jira muslimiintu waxaa la ixtilaalay buui bacda maa saqata moscow wa bukhaara wa samarqand markay mxuu ahaay bilaadda islaamiga ay gacan gaala galeen bacda maa saqata andalus qarniga shan tobnaad hijrada ee milaadiga meeqaa laga joogaa waxaa laga jooga taqriiban he lix boqol oo sano qarnaatama xilliga ay dhacda u dambaysay kun afar boqol sagaal iyo tobanka miyay kun lix boqol sagaal idan lix sano intaa jaahil baa mutacayina ninku asagu awoodi waaya ilaahay baa ka warqabee bannaanka ha laakiin intiina kale tacayana aljihaad dacwadan aad wadaanna waxaan leenahay waajib baad uguma ahay dhan bay saaran farducayn adiga kaaga dhigay dacwadu iyo muxaadaraadku iyo bayaanaadka iyo khuabka iyo waxaad wadaan kitaabaha la qoro waa min baabi almri bilmacruuf wanahyi can lmunkar almru bilmacruuf wanahyi can ilmunkarna waxaa asala inuu yahay fardu kifaayo wadaadkan ixsaana xayraansanoo yaa ku saaraadiga farducayn kaaga dhigay iska fadhiiso islaantaada iska dhaqay reerkaada laakiin hadda jihaadku inuu mutacayin yahay laa khilaafa binaan cala qawaacid almuslimiin iska daa munxarifiinta warkooda buqca yar hal taakoo muslimiintu ay leh hadday gaala qabsato gobolkaa dadka degan buu jihaadku farducayn ku noqon haddaysan iskaga filan iska difaaci karin muslimiinta xigta ee usoo soo dhowow farducayn ku noqon inay u gargaaraan hadday intooduba kari waayaan calaa jamiici man fil ardi min almuslimiin ku caynoobahayaan waa madhab mujmaca taasi muran ma kooxda muslimiina ee maanta gaala iskaga filan waa kooxday ma jirto nin walba inuu gurmado oo uxusuxuldubaa laga rabaa naf iyo maal iyo taliya aadi ninkasu awoodo intaanada afri ka juud haddaan isku fillaan weyno aasiya iyo muxuu ahaaye iisheeg yurub iyo galbeed in lagu yimaadaa waajib ah oo laiskugu taga idan nin walba roob baa haye jir baa ku fadh nin walba meel baa lagu qabsaday in la rafto oo muxuu ahaay nin walba uu firir dhabo baa loo baahan yahay dacwada aad sheegaysaa mata tacayal man tacayana noo sheegay ku caynooday fardu cayn ku noqotay yaa idin saaray waa niman dana kala weeye haddaad kala niqaashoo tiraado waxaan aad wada masaajida u furatay eed ka dhawaaqayso farducan yaa kaaga dhiga kama niqaashi karo yaa ku saara adiga muslimiinto dhan busaaruhu ruux ka midaan ahay idan kii adiga kugu cayno bifardu cayn shaksi ah kugu noqday maxaa u bahlisay ma awoodo siaduun awoodin ninkaa war badanba ma jira oo kaa nagnaba oo kaa xoola badan oo kaa muruq kuusanbe yaaba kaa xoogan adiga ayib berri marka saa laguu taabto reer istaabataan nin kaa xidhiiwami ma jira malaayiin baad diri reer hebel la dagaalamay ceelka laga saaro meeqaa dhimatay gaal gaal wati baad dhihi haddaadan dhihinna hoosaad kaga farxiba dhaqan hoosaad ka diraysa qaarankan waad bixinaysa tuuga soomaaliga soo dilo muslimiintu soo dilo muxuu ahaay waa soo dhoofiyaa soo loo sii diraa laga qaadaa agara toban goor wax ka badan baa la ay weydiiyey niman wadaadda ay leeyihiin nin soo dilo qaatilo nafsi ah oo laga soo tarxiilay gobolahaas soomaaliya laga soo dhoofiyo ood rado in loo diro south africa ama meelahaas qaaraankiisa baa la ma bixin karaa wadaadoo haddaanan bixinin reer laga saari oo nin khaliic oo la dayriye noqon halis hawsh maxaan sameeya halkaasay maraysa dulmigii baa laysku taageeri yani hawshaan kow si shoocaal loogu furo ayagaa lagala naqaasha dacwad ay wadaan ma farducayn mise waa fardu kifaayo hadday farducayn tahay noocadee waxay ku caynooday inaday kugu caynooday maaday kugu caynooday aday ku saaray shasiyan gooni ku saaray ka fardin mutacayin jihaadkusa inuu farducayn kugu yahay maxaad ku diiday daliilkeeda keen kadib waxaan leenahay dacwadii jihaadku waa wasiilataani limaqsadin waaxidin gabagabada waa in la fahmo oo beenta dadka lagu wareejiyo dadka loo caddeeyo shirkina ummadda laga ilaaliyo wayadullu calayhi waxaa tusahaya qowluhu tacaala uma lam takun ma ahaanin fitnatuhum ilaa an qaaluu gaaladii mushrikiinta minka qiyaamo tageen oy rabbi loo geeyey ilaa an qaaluu wallahi rabbina maa kuna mushrikiin aakhiray odhanayaanba waxay isu dayan doqonnimadkooda nebi maxamed ee muslimiinta ku siri jireen af iskhilaafsan iyo uur iskhilaafsane ilaahay waxay moodahayaan in muxuu ahaaye wax loo qarin karo annagoo ilaahay baan ku dhaaranay ilahay maan ahay mushrikiin waan fiicnayn ma allaad been u sheegaysaanhati sheekh wuxuu ka rabaa ay lam yakun ma noqonin way macaalu shirkihi shirkigoodii caaqibadiisii iyo aayatiinkiisii iyo wa caaqibatuhu iyo wa aakhiru amrihim ilaa an tabara'uu minhu wa ankaruuh shirkiga ay wadeen iyo fidnada muslimiinta ay dhibahayeen iyo imtixaanka ay wadeen waagii u waa ka bari noqdeen markay arkeen hawsha inaysan kala soconayn bayba isku day ilahayna markaasi been u sheegaan way wixii ka beri noqdaan wa xaqiiqatuha ah. fitnada laga hadlay xaqiiqadeeda waa maxay alfitna xaqiiqada marka hoos loo dego annaha shirku waa shirki iyo gaalnimo alladii shirkigaasoo yadcuu saaxibu ilayh waa shirkigu uu ruuxu kugu yeedhayo wayuqaatilu calay ku dagaalamayo wayucaaqibu uu ciqaabi man lam yaftatin bi ruuxaan ku dhicinna waa ciqaabahaya ajcal alaati ilaha waaxidan walihaada yuqaalu lahum waxaa lagu odhan gaaladii mushrikiintii waqti cadaabihi marka la cadaabay bina lagu cadaabahayo iyo wa fitnatihi marka la fitnaynhayo la imtixaanaya biha binnaar duuquu fitnatakum fitnadiin dhamiya la odhanaya bimacnaa caaqibata fitnat shirkigiinnii iyo dhibkii muslimiin ku hayseen iyo gaalnimadii maanta dhadhamsha qaala ibnu cabaas wuxuu ihi takdiibakum weeye ay takdiibakum wa xaqiiqatu waa maxay aayadda xaqiiqadeedu dambe duuquu nihaayata fitnatikum fidnada iyo shirkiga aad wadeen iyo dhibkaad wadeen caaqibadiisa dambe dhadhansha wa haayatuha iyo wakaayataha wa masiira amriha iyo meeshay ku dambaysay ka qowlihi tacaala duuquu maa kuntum taksibuun duuquu fitnatakum iyo duuquu maa kuntum taksibuun baa isku macno ah wa kamaa fatanuu siday u imtixaaneen cibaadahu ilahay addoomihiisa cala shirki gaalnimo yaa futna iyagona lagu ciqaabay cala annaar aljazaau min jinsi alcamal wey adduunka muslimiin bay dhibeen oy cadaabeen oy ciqaabeen ayagoo doonaya inay tawxiidka iyo islaamka ka laabtaan oy gaalnimo shirka ku dhacaan ayaguna aakhara naar baa la gelinaya wa qiila lahum waxaa lagu odhan duuquu fitnatakum dhadhami wa minhu qowluhu tacaala baa ka mida ah. <clears throat> ina fusirat alfitna fitnadan suurat lburuuj waxaa lagu fasiray haahuna bitacdiibihim almuminiin ina ladina fatanum ay cadabuu waxaraquu gubay wa axraquu iyo wa ixraaqihim inay ku gubeen iyaahum muslimiinta binaar baa lagu fasiraa wallafdu lafdiga fitnada ah ee qur-aanka ku yimidna acamu min dalik taxriiq buu noqdaa ibtila iyo imtixaan buu noqdaa cuquubbuu noqdaa shirki buu noqdaa wax laisku caqaabo shirki baa ugu daran idan siyaaqa aayaddun baad fiirin fidna kansana ku xambaari maysa shirki laakiin huna inay marka ay tahay mxuu ahay kufr way caddahay buu sheekhu ku leh wa xaqiiqada fitnadana ama mxuu ahaay cadaabka ay la yimaadeen qolyihii asxabuqdud lagu sameeyeyna cadabu lmuminiin ay cadaabeen liyaftatinuu can diinihim muslimka maxaa loo cadaabahaya maxaa loo ciqaabaya maxaa loo cadaadinaya maxaa loo dhibaya inuu ka noqdo tawxiidka gaalnimo uu ku dhaco fa hadihi alfitnatu almudaafatu ilmushrikiin tan marka waa fitnada loo aaneeyo mushrikiinta fitna ilaahay loo tiiriyaa jeetaa waa imtixaan iyo ibtilaa sheekhu wuxuu yidhi wa ama alfitnatu fitnadu alatii yudiifaha allah ay joogay qisada intaana ka bixin sheekhuu ka dhammaanayahay fawaa'id baa ku jirta dhowra ah, soo gabagabay insha allah kow waxaa ka ah, oo wax lala yaaba ah in ay u istaagtay muxuu ahaay xiraasatu lmuqadasaat ay sheeganayso ayagu waxay sheeganaya in bilaha xurmada ilaalin jireen oo ay xaramalmaki dhowri jireen oo bilihii ilaaha yidhi yaan dhig la daadina ay ixtiraami jireen ayagoo indhaha ku haya intihaadkii iyo dhibkii iyo burburki iyo baaba ay masliintu u geysteen oo barkood iyagoo cadaaba ay saaku dileen ka sumaya ummu camaar ibnu yaasir ay saaku dileen oo saxaaba baabi'iyeen oo rasuul guryihiisa qabsay asagana soo caydhiyeen in mushrik kasta iyo watani kasta uu ku badbaada mako ashal uu badbaado muslimkuna meel kasta oo ku arkaan ay ku dilaan oo bannaysteen ma arkaan dembigaas iyo dhibka ay dhulka geysan hal oo la dilay oo lagu khaldamay iyo markaasi durba ay miidsadeen marka isbeddelka degdega ah ee horaanna xurumaadkii loo bannaystay haddana durba loo caqliyaystay l maxaa bilaha xumaan loogu ciyaaraya waa in la isweydo waa dhaqan mxua ah, lagu yaqaan ahlu dalaal waa bidc lagu yaqaano <clears throat> waxaan kaloo culmadu leeyihiin waxaa laga qaadan qisadaani dadka ahlulbidaca ahlusharka wadalaal inay shayga qaanuunka ama sharciga ama nidaamka ay ilaaliyaan idaa kaanat maslaxatun fii marka iyagoo dana ugu jirto xaggana ay ku maxaabsadaan ama sheegtaan inay yihiin niman xeerka ilaaliya axkaamta marka maslaxadoodii iyo ay isku dhacaan xukumkii sharciga ah ama qaanuunkii guud ummadda ka dhexeeyay iyo axdigiina way ka dhaqaaqayaan waa kufaaru quraysh axdi guudu u yaalla ummadahoo dhan muslim iyo gaalba khusiyo waa maxay bisha xurmada in aan lagu xadgudbin dadka biniaadamka xaramkana axadna aan lagu dilin gaaloo dhan waa nabadgeliye oo ninka aabbahaa dilay oo xaramka dawaafaya maysa taaban jirin ilaa an yakuuna muslima laakiin muslimiintu waa la baqdhabahaya budhba eh, lagu lafa bixin waaba la diliba meel kasta tustabaxu dimaa'uhum wa acraaduhum wa amwaaluhum markii qaniye yar ay saxaabadii sameeyeen weli ayagoo muta'awilina af labadiiba dhawaaqay buumbayba afuufeen waa loo fadhii waaye waxaa kaloo laga qaadanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala caddaynaya in gaaladu aysan marnaba ka zuulaynin muslimiinta inay la dagaalamayaan aayadda eh, qul qitaalun fiihi kabiirun wasadun can sabiili wakufrun bih wlmasjid alxaraam waihraaju ahli minhu akbar cind allah walfitnatu akbaru min alqatl walaa yazaaluun yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu wman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabid acmaaluhum fi dunya walaakhira waulaa'ika asxaabu naarum fiiha khaaliduun waxaa lasyidi iska ilaaliya yaa lagu fidnoomay aayadda waxaa loo keenay shoocaacan iyo shubahaadka qoraysh kicisay hadaad ku aafowdaan oo diinta aad ka baxdaan naar baad ku waaraysa camalkiinna waa hoobanaya iska ilaashaa leydi aayaddu u dambaysay jumla dambe ictiraadiya weeye in aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illah ulaa'ika yarjuuna raxmat allah waxay dambe markii ilaahay u jaago quraysh oo meel la dhigay nabigu qaniimadii qaatay asiiraynkii yidhi muxuu ahaaye ka ogolahay nabi allow intan garanay annaga xaalkanaba alloo ka waran baydheen sideedaanan inin baa soo degtay siday caddeeyeen ruwaadda aharka wariya nimankii eh, soo hijrooday ee ilaahay rumeeyey ee dagaalamay yarjuuna raxmat naxariista allay rajaynayaan cabdillahi waaqid baa marka uu bayraqay wuxuu hi aaway nimanka daa iswaalahay kow anaa ka awo nimankan la sheegay ninka aan gacantayda ku dilay baa naftay ugu keenteene min araajina biraxmat illaahi baan ahay buui liraxmat iga saara buui wallahu afuur raxiim baa daba taalle kow ka ahay buui daliilla waxaa tusimi nabigu inuu qaniimadii qaybiyey muxuu ahaa ee geeli qaybiyey asiiraynkii madax furasho ka qaatay hawshu waa isku dhammaatay qadiyada niman baa waxay ka qaateen culummo oo kutub ka qoray ka qaateen in gaaladu xataa hadday kugu xadgudubto lagu xadgudbahayo bimacnaa hadday caruurta kaa laayaan oo haweenka ay kaa laayaan oo maxasta baabi'iyaan waa la baabin waa loo qasti weliba maaha waxa laga hadlaya in habeen lamir ay ku dhammaadaan gaaladu hadda reer yurub iyo galbeedku banbay tuuraan muslimiin ay ku baabi'iyaan dankama laha maalla wakiil la soo la keenay muxuu ayagoo dad muslimiin ay laayeen ku kaajahay somaydan daawanin caruurtooda iyo haweenkooda iyo maxasta habrahooda duqaylaha waa in cutufka madaxa lagu dhufanaya loo kala aabayeeli maayo aniya aniya kaa fujisa faman ictada calaykum factadu calayhi bimili ma ctada calaykum wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuuqibtum bih wajazaau sayiatin sayiatu miluha fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jaza lkaafiriin idan nafsa shawe xurumaadka haddii la dhowro waan dhowrayna haddiina lagu xadgudbo min baabi almucaamala bilmil cadlun waa baab lqisaas ilahi wuxu ui wljuruuxu qisaas wlxurumaatu qisasna waa jirtaa ay lmuxaramaat shayga ilahay xarimay in la dhowro qisaas baa ka furan haddaad adigu waxaad gubto waa kugu xadgudbahay dab in laisku guba lama ogolo haddii laakiin intaad ruux qabato aad ku gubto oo lagu soo qabto annaga ku gubaynaa min baab lqisaas wey laa tucadibu bicadaab illah waa marka hawsha ay xaaladdu saalan tahay laakiin nin baad qabatay gaas baad ku bilbishay taraq iyo firid baad dowladda baa ku soo qabat waa lagu qaban baaldi naftaa lagugu bilbiliya gaas adna waa lagu qabatiin lagu bakhtiima waad gubanaysaa baabul alxurumaatu qisaas weeye hadday gaaladu carruurta muslimiinta ka leexdaan oy haweenka ka leexdaan oo waayeelkii cudushka ka leexdaan iyo masaajidda waannu ka leexan hadday ka leexan waayaanna kanaa'istayba ka bilaabanba duminta naftirka ayaday ka bilaaban hawsha waa in la fajahlatu muxuu ahay muxuu ahay almunxarifiin walqacada almubaxiin warkooda iska ilaada bilahi towfiiq Thank you.